الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما عاب ما من رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله طعاما cunto qadtu weligii ma aadeynin waxba kama sheegin waxaabay leedahay iyo wax ka dhiman muusan sheegin kaana wuxuuse ahaa idaa goortii ishtahaa uu jeclaado shay-an shay hadduu jeclaado akalahu mid cunu ah hadduu cuntada ka helo oo ishtaheeyo wuu cuni jiray wain karihahu hadduu ka kahdana tarakahu wuu ka tegi jira farwiisaga qaadi jira muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa soo saaray xadiidku wuxuu tilmaamayaa adab ka mida aadaabta cuntada iyo cabitaanka oo ah in wixii lagu keeno cunto ama cabitaan ah aadan dhaleecaynin waxna ka sheegin hadduu koo qumanaado ku heshana isticmaaloo caboo cun haddaad ka heli weydana adoo waxba ka sheegin iska daa laakiin faragelintiis ma ahayn dhaqankii nabiga sal alay wasalam yani waxa weye waxbaa ka dhiman iyo milixdaa ku yar iyo xoogaa maaragtay sidii la rabay ma aha iyo eh, si fiican uma bislaanin iyo warkaasoo dhan ka baxa hadduu ku anfacana cun hadduu ku anfiicayana ada waxba ka sheegin ayar ka danayso aadaabtaas iyo waxaa meesha la soo arooriyey qisadii qisatu dabbi baashii wadaadadeena jahdan maanta lugaleeyahay waalyaroo abeese lugaleeda u yaray oon iyada ahayn oo laga cuni jiray baa jira waddanka carabta oo inta lasoo hagaajiyey nabiga loo keenay sal ly slam nabiguna uu isaga tegay oo yidhi tacafuhu nafsii naftayda yaa dhisanaysa maa cuni karo fii riwaaya wuxuu yidhi dhulkii aan anigu ku dhashay deegaanka nagii lagama cuni jirin ee idinku cuna madiina laga cuni jira ree madiina cuni jira lakin ree makaalma aqoon marka taas waxaa lagaga jawaabayaa ceebayn ma ahayn ma ahayn nabigu sal lay slam inuu cuntada ceebay ceebeeyey ama babiga wax ka sheegay laakiin wuxuu yidhi naftaydaa dhibsanaysa kadibna wuu iska daayay nebigu sal lay slm laakiin baddidu way uraysaa iyo muxuu ahaaye ma ficlo iyo midna muusan ma dhaleecaynin mana ceebaynin manaa wacan jaabirin radi allahu tacala canhu can nabiy sal lay sl nabigu wuxuu ka warin qaala nabigu inuu yidhi laa taakulu ha cunina bishimaali bidixda waha ku cunina maxaa yeeley faina shayaana shayaanku yakulu wuu cunaa bishimaali bidixda wax ku cunaa rawa muslim baa wariye faina shayaana yakulu bishimaali culimada badabkooda iyo jumhuurtooda waxay qabaan inuu calaa xaqiiqati yahayo shaytaanku inuu wax cuno waxna cabo qaarna waxay leeyihiin cunid iyo cabid xaqiiqiya ma lehe majaaz baa laga wadaa warkaasi warsaxsan maa sida sawaabka ah shayaaiintu waxna waa cuntaa waxna waa cabtaa xaqiiqatan laakiin bedelka bidigta la isticmaalo ayagu bidixda isticmaala marka shayaankana in la khilaafo oo shaytaanka kuwa raacsanee gaaladaa la khilaafo waa maqsad asaasi ah oo maqaasida shareecada ka mid ah. in la khilaafo jidkiisa laa tattabicuu khutuwaati shayaan shayaanka iyo tilaabooyinkiisa raaraacina ayb xadii ibni cumar oo jira isagana jiro axmed iyo muslim ay soo saareen oo nabigu sal lay aslam laa yaakul axadukum bishimaalihi walaa yashrab bishimaalihi midkiin yuusan bidixda wax ku cunin bidixdana yuusan ku cabin maxaa faina shayaana yakulu bishimaalihi wayashrabu bishimaalihi shayaanka bidixda ku caba oo bidixda wax ku cuna ayb marka sunadu waa saa nahyiga waxaa laga faa'iidaysanayaa laa ta'kuluu bishimaal nahyiga waxaa laga faa'iidaysan taxriim baa laga faaidaysanaya waana aslu nahyi sida uu faa'iideeyo kama huwa muqarar fii cilmi usuuli lfiqh marka nahyigaas asalka ah wax saarifa looma hayo wax ka sarfiya taxriimka oo karaaho u sarfiya lama hayo sidaa daraaddeed yabqa calaa aslihi oo ah in bidixa wax lagu cuno wax lagu cabaayo waa xaaraam ciladaas sii xoojinayso fa ina ashayطaana yaakulu bishimaal wa yashrabu bishimaal ciladuna waxay sii xoojinaysaa taxriim inay arrintaasi xaaraamta waxaa kaloo laga faa'iidaysan arrintaa oo kutusaya xadiidka fii saxiixi muslim ku yaala ana rajula akala cinda rasuuli lahi sal lay slam bishimaalihi nin baa nebiga agtiisa wax ku cunay bidixdana ku cunay markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal lay slam kun biyamiinika war midigta ku cun markaasaa wuxu uhi laa astaiicu ma kari karo ah, markaasuu nebigu wuxuu ku yidhi sal lay slam lastatacta allow yaadan karin iska yeelyeelahay allow aadan karin buu ku yidhi maa manacahu ila alkibru inuu amarka nabiga qaato oo midigta kacba diixdeeda daayo waxa uu diiday kibriya isla weynan unbu ah macageednimonba ah markaasuu nabigu habaaray sal lay slam laftuact maftuact ama laftudact famaa rafacaha ilaa fiihi buu saxaabigu leeyahy markuu nabigu sidaa kelimada u tuurayba gacantii way ogegtay korba waa usoo qaadi waay afka waa soo gaarsiin waay marka waxaad ka garan haddii ay iska tahay shay iska aadaabaho aan laasim ahayn ninka laguma habaareen gacantiisana looma qallafiyeen looma engejiyeen laakiin waxa uu meesha sameeyey wuxuu sameeyey shay xaaraamu ku dhacay markii laga reebana waa ka reebtoomi waay xadiiskaas wuxuu soo hoojinayaa asagana ra'yiga dhahaya in biixda wax lagu cunaayo waa xaaraam taxriimkaana waxaa ku tegay bacd almuxaqiqiin sida alimaamu shawkaani iyo keyrkiiba waxay qabaan inuu xaaraam yahay waana daahirka xadiiskana ka muuqda daahirka axaadiistu siday faa'iideynaysa marka hadduu ruuxu ishalbaansan yahay ama ruux ku cunahaya ama ku cabaya la arkana waa in la xusuusiyo oo ruuxii arkayo markaa ishiisu hayso waa inuu yidhahdo war ku cab asaguna waa inuusan isdharrayjinin oo labada gacmood ilaahooda ilaahay baa isiiyey iyo waa iskumid iyo eh, maxaa tan la ii siiyey iyo tan lafteedu waa waxaasoo dhan qiyaasaadkaasoo dhan ka baxa abi qataadata radi allahu canhu ana nabiya nabigu sal lay slam qaala wuxuu yihi allahuma ruux hadduu macduur yahay ruux hadduu macduur yaho midigtii ay macduur tahay ama go-an tahay ama markaaba ciladi haysto uusan isticmaali karaynin markaasi waxa weeyaan qacan bidixbuu isticmaalaya markaas ayb maro far badan waxaa dhacda oo aan isleeyahay baraarujinbay mudan tahay marka cuntooyinka la cunahayo cabitaana ruuxa u garab yaallo midigtii raashinkii baa lagu cunaya inta badan waxaa la sameeyaa bidixdana cabitaanka lagu sameeya dadka taas qaarkood waxoogaa tarakhus bay sameyn gacantii ay qoyantahay oo hadday ku qoyan tahay weelka inaad midigtana ku cabto raashinkana midigta ku cunto ma wax diidayaa weelka maalaa dhaqdood soo dhaqmi maayo rukso ma ah rukso ma ah marka inaad midigta ku cabdaayo waxa kuu diidi kara waa inay midigtu shaqadii qaban weydo bas hadday shaqadii qabanweydo bidix baa qaban ama hadday qaban karto bidix uga wareegi karto aan abi qataadata radi allahu canhu ala nabiya nabigu sal lay slam qaala wuxuu yidhi idaa goortii shariba uu cabo axadiku midkiin markuu cabahayaa laga wadaa hadda cabitaanka dhamaysata warba male idaa goortii shariba uu cabi rabo axadiku midkiin markuu cabi rabo falaa yatanafas yuusan neefneefsanin fi lilaa'i weelka yuusan ku neefneefsanin markuu cabahayo muttafaqun calayh buaari muslim aa soo saara saasuma garaya fala alaaa mia uga qorayan ida shariba axadukum falaa yatanafas yuusan neefneefsanin fi lilaa'i alaaan saddex goor saas wuu idin qoray kulligi saas idin qoray ma idin qoray qaar baa qoray ayb alaatan lima qoraanay weli abi daawuudna abu daawuud waxaa u sugnaaday kadalika ibn maaja iyo tirmidina way soo saareen can ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma naxwuu xadiidkaa mid la mid wazaada wuxuuna ziyaadiyey wayanfuk walaa yanfuk yuusanna afuufin fiilihi weelka dhexdiisa yuusuusan afuufin wasaxaxa waxaana saxiixiyey tan dambe lafdigan dambe abu daawuud iyu soo saareen saxaxa waxaa saxiixiyey albukhaariyu bukhaari baa saxiixiyey wakadalika tirmidina waa saxiixiyey ayb xadiisku wuxuu inoo faa-iideeyey adab ka mid a aadaabta cabbitaanka oo ka mid ah weelka markaad biyaha ku cabbayso ama caanaha ku cabayso ama shaah waxay doonaba ha noqotee waxaa la doonayaa cabbitaankii adoo cabbaya haddaad u baahato inaad neefsato waa inaad weelka afka ka fogayso laakiin adigoo weelkii afka ku haya ha ku neefsano aladiidaya taas waa iska fogee neefso weelkii afka ku celi markii haddana neefta kusoo qabato afka ka fogee sidaasaa xadiidka laga wada lafdiga dambena wuxuu ku daray weelka ha afuufi ama waxaad u afuufaysaaba qashin baa kaa galayo markaasaad ka afuufaysaa si aad uga saarto kulli daalika way soo gelaysaa ah, marka labadaba waa nahyo in lagu neefsado weelka gudihiisano ma la ogola in la afuufana lama ogola axmed iyo tirmidi waxay soo saareen can abi saciid waxay ka wariyeen wuxuu yidhi ana nabiga sal lay slm naha can ilnafki fi sharaabi nebigu wuxuu reebay in cabitaanka dhexdiisa la afuufo markaasaa nin baa wuxuu yidhi alqadaata araaha fi linaai ya rasuul allah rasuulka ilaahay weelkii haddaan qashin ku dhex arko yaa la afuufin baa tiri laakiin wixii qashin baaba dhex yaallaba oo inaan ka saaro u baahna maxaan sameeyaa nebigu wuxu yiri sal lay slam ariqha baadi xoogaa balqi macna qashinka saaran inta uu saaran yahay bedelkaad afuufi lahayd qashinka iyo meeshuu saaran yahay isla daadiyo wax yar ka balqi saasuu ku yidhi markaasaa wuxuu yidhi innii laa urwaa min nafsin waaxid rasuulka ilaahayo anigu biyaha iyo cabitaanka kagama dhergo hal neefsi yani hal mar intaan afka saaro anoo neefsanin hal mar ma dhergi karo haddaan cabitaan cabaayo waxaan u baahnaa inaan ku neefneefsado markaasaa nebigu wuxu yuri sal lay aslam faadini lqadaxa idan canfiika haddaadan hal neefsi ku dhargeynin weelka marka ka fogee afkaaga waa goorma waa markaad neefsanayso haddaad hal neefsi ku dhegto adoon neefsanin aada cadditaankaaga dhamaysan kartana ahlan wasahlan haddaad u baahato inaad neefsato soo maaha markaad neefsanaysa weelka ka fogee afkaaga neefso haddana kusoo celiyo cab saasuu nabigu sal ly slm tirmidi baa ayaa waana xadiid xasana wa xadiidka aan malaynaya hadda kan uu muxuu ahay kutubta qaarkeed ku qoran uu yahay waa xadiid kaloo anas laga warinayo oo marfuuca abu qataada laga warinayo oo uu leeyahay kaana yatanafasu fi linaai alaaan aanu yaanu malaynaya yani weelkuu ku neefsan jiray saddex goor nabigu sal lay slam waana mutafaq saas man kaana yatanafasu fi linaai alaaan xadiidkaa daahirkiisay culimada qaarkood ka qaateen inuu nabiga laftiisu uu samayn jiray oo weelka isagoo afka ku hayo ku neefneefsan jiray sidaase maaha xadiidka macnaha laga wada kaana yatanafasu fi lilaa'i alaaa waxaa laga wadaa cabitaanka uu cabayo saddex goor buu neefsan jiray laakiin markuu neefsanayaba weelka afka uu ka fogeyn jiray saasaa ah macnaha laga wadaa ayib saas daraaddeed lafdi kala wuxuu leeya kaana yatanafasu fi sharaabi alaaan cabitaanka saddex goor buu neefsan jiray oo yaquulu wuxuu dhihi jiray inahu arwa wa wa amra axmed iyo muslim baa wariyey yani waxa wey inahu arwaa inaad intaad cabto weelka iska fogayso neefsato haddana cabto haddana cabto oo aadan hal neefsi ku wada cabin ood neefs neefsato neefsi kastana aad weelka ka fogayso taasaa arwaa xagga inaad dheregto ood biyaha ka dheregto taasaa u dhawaasho badan haddaad hal mar isku wada qulaamisood isku wada shubto waxaa ka fiican tartiib tartiib ah, onku markaaba inuusan jabin bay badanta tartiib tartiib marka wa abra waxaa kaleeto ay u fiican tahay xagga caafimaadka oo in biyaha aad ku saxato iyo in caafimaad ahaan dhibku soo gaadhaba waxay ku imaan kartaa hal mar inaad biyihii isku shubto haddaad haddaadse u neefneefsato tartiibsato caafimaad ahaanna waa kuu fiicanta inaadan ku saxaninna waa laga yaaba abra saasaa laga wada ta labaad waa amra amrana waxa weeye iyadaa u sahlan inay biyuhu ay hunguriga maraan haddii aad neefsamaydo neeftiiyo wixida isku caburiso biyihii iyo neeftiiyo rabto inay soo baxdaa iska hortagah meesha isku cidhid yahay sooma waa kadeedi mara sidaas daraaddeed inaad neefneefsato sidaasaa muxuu ahaayey muxuu ahaay nabigu sal ly aslam uu tilmaamaya ayb labada masalada culimada qaarkood waxay leeyihiin waxaa loo diidan yahay afuufista markaad biyaha ama cabitaanka ama weelka afuufayso wax aadan ku talagelin baa dhici karaysa inuu afkaaga kasoo baxo weelka ku dhaco waxaa kaloo dhici karaysa haddii dad ku cabi lahay waxoogaa inay ka yeebsadaan waxoogaa yalaaludihii waxgashoo la dhusado way dhici karta wa kadalika haddii aad ku neefsatana waa lami ciladaasay muujinayaan culimada qaarkood ayb baabulqasmi qaybintii buu baab yahay alqasmi qaybin waxaa laga wadaa dumarka laysla qabo in loo cadaalad loo sameeyo loo qaybiyo wixii xuquuqihee ninka ku xidhan sida habeenberiga diilka iyo masruufka marashada madiid muxuu ahaaye guriga iyo meesha la degayo in cadaalad loo sameeyo baabkaasaa laga hadlaya wuxuu ku saabsan yahay raggii qabay hal dumara ka badan ilan qur-aanka laftiisaa ku xidhayo xataa guursiga aada naag labaad ama mid saddexaad guursanayso qur-aanku shardiguu ku xidhay shardiguu ku xidhay waxa weeye waa inaadan ka baqaynin cadaalad darro haddaad cadaalad darro ka baqayso inaad hal mid ku gaabsato wain khiftum anlaa tacdiluu fawaaxida inaad cadaalad samayn weydaan haddaad ka baqaysaan fawaaxida hal ku gaabsada haddaad isleedaha cadaalad baad samayn kartaa markaasaa laguu ogolyahay masna wa hulaata wa rubac saasuu qur-aanku tilmaamay haddii marka dumarkii laysla qabo xuquuqdii sidii loogu qaybin lahaa loogu sibi lahaa way axaadiistii ka hadlaysa an caaishata radi allahu tacala canhuma qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuul lah sal lay aslam yaqsimu mid qaydiya linisaa'ihi dumarkiisa mid u qaybiyuu ahaa oo cadaaladu samaysa miduu qaybiyuu ahaa xuquuqda fayacdilu markaasuu cadaalad samayn jiray usiin jiray cadaalad buu u samayn jiray wayaquulu wuxuuna dhihi jiray markuu cadaaladdaas sameeyo allaahuma allahw haadana kani kan aan sameeyey haadaa kan aan sameeyey qasmii waa qaybintaydi fii maa amliku waxaan hanan karo fiimaa amliku waxaan milkiyo oon kari karo qaybintaan qaybiyo wey tani tan waa inta karaankayga ah falaa talumnii allow ha iguna dagaalin fii maa shay dhexdiisa tamliku adigu aad milkido walaa amliku aniguna aana milkiin alla waxaad adigu gacanta ku hayso anigu aan milkigeeda ku jirin iyo awoodayda allow ha igu dagaalino ha igu ciqaabin wixii aan milkin karay intii awoodda heda wartaasoo cadaalad baan ka sameeye rawaxa wariye alarbacatu afartii baa wariyey wasaxaxa waxaana saxiixiyey ibnu xibbaana walxaakimu walaakin rajaxahu wuxuu ka rajaxay atirmidiyu tirmidi wuxuu rajaxay irsaalahu xadiidku inuu mursal yahay xadiidka rijaashiisu waa iqaat laakiin ciladiisu waa irsaal xadiidku waa mursalo caaisho sheegitaankeeda ayaa saxahay ayib marka xadiidka la irsaaliyey waa abu qilaaba ayib oo taabici ah xadiidku marka inuu mursal yahay yaa raajixa oo waxaa rajaxay sida tirmidiba u rajaxay abu zurcat alraazi nasaa-i daara qutni bukhaarina wuu ishaaray sidoo kale ibn cabdilhaadi ibn abi xaatim sheekh albani waxay rajaxayaan xadiidkani inuu mursal yahay oo uusan musnad ahayn wabittaali waa daciif mar hadduu xadiidku mursal yahay cinda jamaahiiri lmuxadisiin mursalku waa min anwaaci daciif marka waa daciif waay ayb sababta u rajaxayaanna waxa weeye xamaad ibnu salma ayaa xadiidka musnad ka dhigay waxaana khilaafay xamaad ibnu zayd iyo ismaaciil ibnu culaya labadoodu mid kastana waa ka xoog badan yahay isaga saas daraaddeed mursalkaa ka xoog badan musnadka saasuna xadiidku daciif wey xadiidku marka waa laba qaybood qaybta hore kaana rasuulu lahi sal lay slam yaqsimu linnisaai fayacdilu qaybtaasi shaahid bay leedahay inoo soo socdo xadiidu caaisha oo ay leedahay kaana rasul sl lay slam laa yufadilu bacdana calaa bacdin fi lqasbi nebigu qaarkana qaarka kale muusan dheeraad ka siin jirin qaybta wuu noo siin jiray intaas marka shaahid beelaya xadiidka noo soo socdaa markhaati oo inta hore waa sax inta daciifka ah cilladeeduna ay irsaalka tahay waa inta ducada wa oo ah allaahumma haada qasmi fima amliku iyo inta ka dambaysa xadiidka aan shaahid loo hayninoo daciif laakiin qaybta hore ayagay suganta maxaa laga wadaa hada qasmii fima amliku falaa talumnii fima tamliku walaa amlik wuxuu leeyahay alimaam tirmidi caleyh raxmat ullah ahlulcilmigu waxay ku fasireen waxa uusan mulkin karin ninku waa maxabada iyo jacaylka ma sini karo sidaasay ahlulcilmigu ku fasireen buuri lanno maxabadu waxay ka timaadaa qalbiga sooma qalbiga jacaylkiisa iyo nacaybkiisa iyo ku tasarufkiisana ilahay baa iska leh soma ina allaha yaxuulu bayna almari wa qalbihi alqalbu bayna isbacayni min asaabic araxmaani yuqallibuhaa kayfa yashaa ilaahay baa siduu doono u rogrugo wax jeclaysiiyo waxna necmaysiiye addoonku iskama keen keeni karo qalbigiisana ma qasbi karo haddii la yidhaahdo dumarkaaga kulli isku si u jeclow takliif ma la idlaaq waay waa wax kari karinoo lagu kalifay waay sooma marka allow taama kari karo oo ha igu qabsanin hana igu eedin laakiin intaan kari karin waan ka dadaalayoo maxay tahay intaan kari karin waa inaan biilka u sugo maraashada u simo deegaanka u simo habeen u tegidda iyo habeenla joogidda u simo wahaakada saasaa marka xabiiska macnihiisa waxaan la kari karin wax la kari karayo saasay ku kala fasiraa waxay culimada qaarkood ku daraan sidoo kaleeto waxa uusan ninku kari karaynin waxaa ka mida inuu u simo galmada laba arrimood baa kala jira habeenkeeda inaad gurigeeda joogto intaa waad kari kartaa sooma laakiin habeenkaa la joogto habeenka sataan la joogto inaad u galmooto ood galmada cadaalad ugu samayso lama awoodi karay leeyihi waxay ku xidhan tahay xaaladaad jira keeni karaya sidaas daraaddeed waxay soo gelinayaan walan tastatiicuu an tacdiluu bayna annisaai walow xarastum dumarka inaad si wax walba ka sintaan ma kari kartaan haddaad si kasta u dadaashaan ee falaa tamiiluu kula almayl fatadaruuha kalmucallaqa waxaa laydiin diidan yahayo leexasho dhammaystiran intaad ka leexataan inaad ka dhigtaan haweeney midna ku magacaabaya min la-aan ah sidaaso kale haga dhigno mucallaqada waa mucallaqada waa haweeney ninna ku magacaabee waa la qabaa oo meher waa hayaa laakiin xuquuqdii haweene ay lahayd ma laha mucallaqada samada iyo dhul cirka dhexdiisa naag laga lalaariyo o kale ka dhigan saas maa wax la dhigo dhulkana ma joogto samana ma jirto taasaa la diiday laakiin waxaydan keri karaynin qur-aanku waa sheegay culimadooda mucdamkooda waxay ku fasirayeen waxaan la keri karaynin almaxaba waaljimaac taa looma sugi karay saas man leanna asbaab kalaa keenta asbaab waxaa jirta mar dumarka ku xidhan mar ninka ku xidhan mar qalbiga ku xidhan asbaabbaa jirta keenta taasina dumarka kuma silna ninka hadii la marka u iyadana waxay leeyihin waa waxaan la kari karin halkaasay marinaya ayib وعn abi hurayraa radi alahu canhu ana nabiya nabigu sal lay slam qaala wuxuu yihi man kaanat ruuxii ay ahaatee lahu isaga imra'ataani laba dumara ruux ay u aa ka badan waa lamid oo famaala iisha ilaa ixdaahumaa labadooda mid ka mida u iisha oo dhankeeda u bata jaa wuu imaanay yowma alqiyaamati maalinta qiyaamadu imaan wa shiquhu walxaal shiquhu dhinaciisu isagoo maailun uu leexsan yahay labadiisa dhinac mid ka mida isagoo uu leexsan yahay oo qallooco ayuu imaanay maalinta qiyaamada waa fadeexa la fadeexaynayo rawaxa wariye axmedu axmed baa wariyey walarbacatu afartiina way wariyeen wa sanaduhu xadiidka sanadkiisuna saxiixu weeyaan buu yidhi ibni xajar kadalika fi talkhiis ayuu wuxuu ku leeyahay xaafidku isnaaduhu calaa sharti shaykhayn saxiix keliya meehe weliba calaa sharti shaykhayn ayuu saxiix yahay xaakim ibn daqiiq ilciid baa sidaa yidhi buu leeyahay xadiidka waxaa kaloo saxiixiyey alimaamu dahabi cabdilxaq alishbiili sheekh albani iyo keyrkoodba xadiidkani waa xadiid sugan wa ayb xadiidkani waa xadiid sugan ayb muxuu faaideynayaa wuxuu faa-iideynayaa in ay xaaraam tahay in uu ninku laba xaasi ka badan hadduu leeyahy inuu mid u xisho u eexdo oo cadaaladda ka tago oo mid dhankeeda u bato ayib taasi inay xaaraam tahay buu xadiidku sheegay waana sida ay akaru alaima walumma ay ku tageen jamaahiir ulumma salafan wa khalafan waxay qabaan in ninku uu u iisho doorkiisa mid ka midoo u bato dhankeeda inay xaaraam qaciya tahay wabittaali uu cuquubo ku mudan karayo xadiikuna sidaas ayuu tilmaamaya alfaada xadiidka qaar ka mida ah waxa wa shiquhu maa'inuhu hadda ina yidhi lafdi kale wuxuu leeya wa shiquhu saaqitun yajuruhu labadiisa dhinac mid ka mida ah, labadiisa dhinac mid ka mida ah oo dhulka yaalla dhulka ku dhacsa oo uu jiidahayo ayaa maalinta qiyaamada la keenaya labadii daac baa midna dhulka yaalla midna taagay kii dhulka yaallay baa marka la jiidhaya oo dhankii kale taagnaabaa jiidaya sidaasaa maalinta qiyaamada lagu soo xashrinaya oo lagu keenaya man yani jazaan min jinsi camal ilaisku xigsaday baa sida soo dhinaca umuusan badanin dhanku u batay buu da u dhacay dhankii kalea jiidaya marka sidaasaa lagu abaalmarin aljaza min jinsi camal ayb xadiidka marka wuxuu faaiideynayaa waase wixii la kari kara w ila waxaan la kari karaynin aayadda qur-aankaaba sheeko inaan ilahay nagu kalfay waxaa la kari karana waxa weeyaan waa madiidka habeenbariga iyo cuntada iyo marashada iyo deegaanka waxyaalahaasi waxyaala la awoodi kara wey macna ayib ama waxyaalaha la awoodi karayo sida maxabadii saan soo sheegnay maya ka mid ma aha marka haweenta marka la leeyahay mabiidka habeenkan iyadaa iskale habeenkan iyadaa iskale marka la leeyahay macnaheedu ma aha habeenkaa iyo maalinkaa dumarkii kale gurigooda uma dhowaan karo saas yani mid baa laga yaba inay fahmaan cadaaladdu inay tahay habeenkaas tani ay leedahay gurigeeda mooyaane gurihii kale ma soo salaami karti oo tegi karti muxuu ahay mana soo mari karti macnuu saas maaha maydidka habeen seexadkaa mooye maalintii iyo weliba habeenka qeyb ka mid ah iyo inaad guryihii kale soo marto ood soo salaanto ood ilmaha madaa usoo salaaxdo laakiin haweenta ha taabanin ah, lama diidana taas xadiisu caaisha inoo soo socdo oo macnaha tilmaami karay bal waxaabaad suuroobi karaysaa haweenku haddaynan markaa xasaasiya masayriya ka dhaxaynin habeenkaa midda uu gurigeeda joogay isugu imaan karaanoo fiidkii lagu fiidsan karaa lagu sheekaysan karaa kadibna tii guriga lahayay isagii baa loo kala tegi kuwa kalena waa hoyanaya nabiga doorkiisaa samayn jiray salawatu rabbi wasalam aleh xadiidu anas fii saxiixi muslim baa macnaha tilmaamaya wuxuu yihi nabigu sal lay slam sagaal dumaruu qaday wa kaana idaa qasaba baynahuna laa yantahi ila almar'ati aluulaa ila tiscin ah, yani markuu dhexdooda u qaybinayana midii u horeysay muusan ku soo noqon jirin ilaa sagaalka markuu sideedda kale soo mar habeenka sagaalaadbu iyada soo mari jir wuxuu yidhi fakunna yajtamicna kulla laylatin fii beyti alatii ya'tiiha habeen kasta midda uu gurigeeda joogo gurigeeday inta kale isugu imaan jireen markaasay guriga la joogayaan fiidkii kadibna way kala dheelmanayaan marka muxuu ahaayey wuu samayn karayaa laakiin waa ragga qaarkood dhammaantood maha waalida u suuroobi karta wey ragga qaarkood waxa tabartaa waawa waawo ayib marka wax maanica ma jiro waxaa kaloon maanicaan ahayn sidaan u tegi doono xadiidu caaisha aan ugu tegi doono ayadana inuu soo wada maro oo mid mid u soo maro oo weliba u dhawaado oo waxaan galmo ahayn guryaha kale wuu soo mari karaa maalintii taana u tegi doona insha allahu tacala taasi ma diideysa cadaaladda ma diideysa wacan anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi min asunati sunnada waxaa ka mid ah idaa goortii tazawaja dariiqadii nebigu ka wadaa min asunati dariiqadii nebiga waxaa ka mid ah idaa goortii tazawaja uu guursado alrajulu ninku albikra gabadha yar cala asayibi haweenay garooba korkeeda hadduu ku guursado sayibku waa haweenayu horey usii qabay bikru guursaday wuxuu ka dul keenay cala sayibi mid garoobaho horey uu usii qabay buu ka dul keenay miduu keenayna waa gabadh marka muxuu ahaayey wuu samayn karaya laakiin waa ragga qaarkood dhammaantood waalida u suuroobi karta wey ragga qaarkood wax wey tabartaa waaba waayeen ayb marka wax maanica ma jiro waxaa kaloon maanic aan ahayn sidaan u tegi doonno xadiidu caaisha aan ugu tegi doonna ayadana inuu soo wada maro oo mid mid usoo maro oo weliba u dhowaado oo waxaan galma ahayn guryaha kale wuu soo mari karaa maalintii taana waa u tegi doona insha allahu tacala taasi ma diideysa cadaaladda ma diideysa macana wacan anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi min asunati sunnada waxaa ka mid a ah idaa goortii tasawaja dariiqadii nebigu ka wadaa min asunnati dariiqadii nebiga waxaa ka mid a idaa goortii tasawaja uu guursado alrajulu ninku albikra gabadha yar cala asayibi haweenay garooba korkeeda hadduu ku guursado sayibku waa haweenayu horey usii qabay w bikruu guursaday wuxuu ka dul keenay cala sayibi mid garoobahoo horey uu usii qabay buu ka dul keenay miduu keenayna waa gabadh aqaama wuu nagaanayaa cindahaa taa gabadha agteeda sabcan toddoba habeen iyo toddoba beri buu la joogaya uma kadibna qasama wuu qaybinaya qaybtii buu bilaabaya dumarkeedaasay marka qaybteeda ka qaadanaysa ayib waidaa goortii tasawaja uu guursado asayiba haweeney garooboo rag soo martay hadduu guursado oo markaasi isagoo reerle uu soo guursado wa aqaama wuu nagaanayaa cindaha agteeda alaaan saddex beri iyo saddexeeda habeen buu agteeda ku nagaanaya uma kadibna qasama qaybtiibuu bilaabay qasama wuu qaybinaya macna muttafaqun caleyh bukhari muslim baa soo saaray wallafdu lafdiguna lilbukhaariy buu usugnaaday aakhirka xadiidka waxaa ku yimi abuu qilaaba oo anas ka warinaya wuxuu yidhi low shi'tu la laqultu ina anasan rafacahu ilaa rasuli lah sal lay slm haddaan doono waxaan dhihi lahaa anas xadiidka nebigu uu kor yeelay ilan meesha muxuu ina yidhi min asunati soo min asunnadaas wuxuu leeyahay waan hubaa inuu xadiis nebiga ka sugan yahayo haddaan doonana anas nebigu gaadhsiiyey baan dhihi lahaa haddaan doonana min asunnati baan dhihi jamhuurta muxadisiintu waxay qabaan iyo culimmadu hadduu saxaabigu yidhaahdo min asunnati sunnadaasi waa sunnadii nebiga isticmaalkooduna saasoo ah waana axaadiista loo yaqaano marfuucun xukman saas maana marfuucun xukman jamaahiirtu saasay qabaan lanna isticmaalkii saxaabada iyo taabiciintii salafku ma ahayn min asunnati hadday dhahaan fi lgaalib waxay ula jeedi jireen sunnadii nebiga sal lay slam sidaasa markaas ayb xadiikan marka waa xadii marfuuca oo nebiga ka sugan sal lay aslam xadiidku wuxuu faa'iideynaya oo daliil u yahay ninku hadduu gabadh soo guursado horeyna dumar uu u qabay gabadhaasi toddoba habeen iyo toddobadaaba maalmood bay xaq u oo lala joogaya marka ay dhammaato kadib baa qaybtii iyo simiddii la bilaabaya ama inta toddobadaas iyadaa khaas u leh oo lagu soo dhowaynaya oo lagu qala bixinahaya oo waxoogaa wehel looga dhigahaya oo isbarasho looga dhigaya taas iyaday khaas u tahay kadibna qaybteeday dhinac ka gelaysa hadday garoob tahayna waa saddex beri oo dee waxaa looga yereeyey xaajada ay gabadha yartii u baahan tahay ninka iyo ragga iyo barashadoodabaa ka badan intay u baahanta saas daraaddeed baa laga heliyay saddex baa iyada laga dhigay tabaayunka oo sidaa in loo kala qaado oo midna toddoba la siiyo midna saddex la siiyo intaan qaybta la bilaabin ayaa waxaa ku tegay jumhuur culamaa waxaa khilaafay kuufiyiinta oo waxay yidhaahdeen bikrada iyo tayibku waa isku mid wax farqiga uma dhexey warkaasi waa waray aciifoo tabardaran waay xadii kale khilaafsan ayib waxaa kaloo yidhaahdeen oo jumhuurta ku khilaafeen wax muddo khaasoy leeyihiin ma jirtee waxay yidhahdeen waktigii gooni loo siiyana kuwa kale waa in loo gudoo loo qalleeyo warkaasina waa war daciifa ah isaguna muddadan la siiyey waa muddo khaas u ah qaybna aan galaynin markay soo dhammaatay kadib baa qaybtu bilaabanaysaa uma qasama dibbay ka imaanaysa waxaa laga muransan yahay dood badani ka taagan tahay xaqaa saddexda beri ah garoobka hadday gabarh tahayna toddobada beri ah ma markii isagoo reer leh uu dib ka guursadaa mise xataa hadday cusubtao reerkiisii ugu horreeyey ay tahay ama isagoon reerba lahayn uu guursado xaqaa ma yeelanaysa mise ma yeelanaysa ah, haddaad haweenay guursato reer kale maba qabtid ayadaa xaasko ah waad guursatay ma qasab baa hadday garoob tahay inaad saddex beri la joogto oo meel looma dhaqaan kartid miya hadday gabadh tahayna inaad toddoba dul deganaato ma qasab baa reer kale lama jiro mise xukunku waa markii reer kale uu jiro masaladaasay aada ugu murban culimadu ibn cabdilbar wuxuu ka soo guurinayaa culimmada badankood inay yidhaahdeen waa xaq ay haweenaydu leedahay muddadaasi sababteeduna ay tahay gurigeynta iyo arooskaa keenaya ama haweenay ha ka horreyso oo ha laga dhaba keeno ama iyaduba keli meesha ha ku ahaato waxaana doortay alimaamu nawowi caleyh raxmatullah imaamu shaafici itlaaqiisuna sidaasuu xoojinaya ama xaas halhaaba ama yuusan lahaanine bikradana waa inuu toddoba la joogo sayibkana waa inuu saddex beri la joogo sidaasay culimada badankood ku tageen buu lehay waxayna deliishanayaan xadiidka duruqdiisa qaar ka mid i alfaaddiisa ku timido ida tazawaja albikra aqaama cindaha sabcun wafii riwaaya lilbikri sabcun walisayibi alaaun oo ilaaq ah. oo aan sheegin haddii mid kale ay ka horreysay oo laga daba keenay aan ku darin ilaaqay ilaaqaasay deliishadeen laakiin sida xaafid ibn xajar cali raxmat uu ku leeyahay fatxulbaariga saxdana waxa weeye xadiis hadduu yimaado lafdi mulaqa hadduu yimaado lafdi qaydahayo oo wax ku xidhayana uu yimaado asalka qaacidada usuuliyadu waxay weeyaan ama asalku waxa weeye xamlu lmutlaq cala lmuqayid lafdiga mulaqa ah in lagu xambaaro midka qeydka iyo keenay siyaadada keenay ee ku xidhay wax ku xidhay haddii ay marka alfaadda qaarkood ka dhigeen mid caam ahoo mutlaqa ka dhigeen lafdigan inoo yaalle ka dhigay markii mid kale oo sii jirtay laga daba keeno ku xidhay qeydkaasi in kuwa kale mutlaqa lagu xidho saasa asal sidaasayna culimmada qaarkood dooranayaan waana sida waafaqsan qawaa'idda istinbaadka ee cilmiga usuulu fiqiga oo macnaheedu ay tahay waxay uun laasimaysaa muddadani markii mid kaleo sii jirtay laga daba keeno lagu dulguursado ama haddii mid kaloo ka horrayso markaasi meesha joogta ayna jirin ninku inuu saddex la joogo iyo inuu laba la joogo iyo inuu toddoba la joogo iyo inuu hal habeen intuu la joogo ka danaysto intaba muxuu ahaay wax laasim ku ah wey wax laasim ku ah ma jiro leanna waxa weye xadiistani waxay ka hadlaysaa haweentii haween laga daba keenay oo laga daba guursaday meeshana la joogto taasaa laga hadlaya ama haweentii iyadu aan muxuu ahaay laga lala guursanin oo ninkaba keli ku axaadiistani ah, kama hadlayso wax ku laaziminayana ma jiro sidaasaadna moodaa inay xoog badan tahayo daliil ahaan ay xoog badan tahay man waxaana laga qaadanayaa asayib oo muxuu ahaay ida tazawaja arajulu albikra cala asayib mid ka horreysa marka laga daba keeno ilaaqa waxaa qaydaya lafdigan iyo riwaayadana qaydaysa markaasuu xukunku imaanaya ama marka kale ninku waa xor khiyaarkiisuu leeyahay wax qaydayana ma jiro rayigaasaad moodaa inuu xoog baday culimada qaar ka mid a ah waxay waxay yidhaahdeen waa qolada qabta ama haweeney kale ha laga daba keeno ama keligeedba ha ku ahaatee oo tii u horraysay ha ahaatee in uu la joogo muddadaa hadday gabar tahay iyo hadday garoob tahay muddadaa inuu la joogo waa waajib culimada tiri qaar ka mida ah waxay haddana dhaheen jumcada maxaan ujeeda jamaacaadka salaadana wuu uga tegi karaa bay dheheen oo haddaad aroos tahay muddadii horena aad ku jirto masaajid iyo jamaacaha imaanina aayar islaantaada iska gurigaaga qabka ka sii ah. waxay leeyihiin inuu islaamta saddex beri la joogo tanna toddoba beri la joogo waa waajib masaajidka jamaacada in lagu soo tukadana markay u badan tahay waa waajib laba waajib baa marka is helay kee la hormarin bay dheheen xaqa aadam aadamigaa la hormarinoo xaqullahi laga hormarin bay dheheen meeshan islaam baa xaqan iskale iyada keeda ha la hormariyo wariyo waxba jamaacana kuguma waajibaysa gurigaaga ku tuko islaantaadana ag joog ha la yidhahda dheh warkaasi bacd culamaai shaaficiya ayaa maray aad baase loo fogeeyey aad baa loo fogeeyey waxaa la yidhi horta marka koowaade ninka haddii la yidhi islaanta la joog afar iyo labaatanka saacba ag fadhi laba dhihin soma wuu danaysan karaayo suuquu aadiyo soo danaysanoo dukaankiisu aadiyo waxbuu iibsano wuu bixi karaa sooma marka afar iyo labaatanka saacba dul joog horta wax yidhi ma jiro oo saacadaha o dhan istiqraaq ku samay meesha ku dhamayso waa mid waa midda labaade waxay keenaysaa nooc fududaysi ah labada maslaxana waa la jamcin karaayo haweentiina inuu la joogo labaatanka daqiiqo shan iyo toban daqiiqo masaajidka udhow kusoo tukanahayana inuu soo tukado labadii waajibba waa la jamcin karaa maxaa mid loo cadilaya sidaasaana sawaab ah bal aada buu ra'yigaasi culimmada qaarkood u qariibsadeen alimaamu shaaficina nasan wuxuuba sheegay inuu ruuxa arooska ah jamaacadaas masaajidka ka ta'ahuro inay karaahiye tahay saasuu imaam shaafici tasriixiyey ibnu daqiiqil ciidna wuxuuba ku tiriyey ra'yigaas fuqahada qaarkoodoo xadgudub sameeye wey ra'yigaas yani ifraad bacdi lfuqahaa fuqahada qaarkoodu ku kalax tegay masalada buu ka cabiray shawkaani baa isaguna wuxuu ka cabiro oo yidhi qowl shaniica wa hadalka noocaasa waa hadal aada u foolxuma ah, masaajidkii ha tegine guriga iska fadhiiso oo jamaacadii saa kaga tag waa hadal shaniico foolxum buu yidhi imaamu shawkaani caleyh raxmatullah almuhim waxa weeye islaamahana xuquuqdooda hala siiyo salaadaha jamacadana ayaan laga tegay aroos baahoo jamaacada waan ka tegahaya war soconaya maa wacan ummi salamata radi allahu canha ana nabiya nebigu sal lay wasalam lamaa goortii tasawajaha uu guursaday aqaama wuu nagaaday cindaha agteeda alaaan saddex buu ku nagaaday wa qaala waxkaasaa wuxuu yidhi inahu amar yashaaniyo laysa ma ahaanin calaa ahliki reerkaaga korkiisa ma ahaanin hawaanun wax liidnaan ah yani reerkaaga korkiisa isagaa iska wada nebigu sal lay slm calaa ahliki reerkaaga iyo ninkaaga korkiisa ma ahaanin oo kala kulmi maysid hawaanun wax liidid iyo hoosu dhigid iyo xaq duudsin ah saas man yacani wax xaq oo lagaa duudsin ma jiro waay wax xaq oo lagaa duudsinayo ma uu jiro in lagu liido oo lagu xaqirana maya xaq aad leedahayna la dayici maayo isagoo kaamilana waad qaadan saasaa laga wada innahu laysa ma ahaanin biki adiga kuguma ahaanin oo dushaada kuma sugnaanin calaa ahliki ninkaaga korkiisana kaagama sugnaanin hawaanun wax yacni waxa weye liidnaan iyo xaqaagoo la duudsiyaa in shi'tii haddaad doonto buu yidhi umusalmoy sabactu waan toddobayn laka adiga waan kuu toddobayn saddex baan hadda marayaa sooma afar kalaan kuugu dariyo toddobaan kaaga dhig haddaad rabto wain sabactu haddaan toddobeeyo laki adiga haddaan toddobo kaaga dhigana sabactu linisaa'i dumarkayga kalena waanu toddobayna ku talagala saddexdaada haddaad ku ekaato waxaan bilaabayaa qaybintii markaan soo wareegana qaybtaadaad qaadan waxaa kalood heli kartaa toddoba inaan kaaga dhigo afar siyaadaa kuugu daro afar siyaadaa markaan kuugu daro toddobada aan ku siiyeyba waa inaan reerahaygii kale toddoba toddoba soo maro oo saddexdeedii xaggey aadee xaq u lahay saddexdeediina waa buraysaa marka saddexdii xataa ay gooni u lahaan lahayd waxay noqonaysaa wax kama jiraanoo way buraysaa maxaa buriyey afartan siyaadaday ku darsatay baa saddexdiina meesha ka saartay marka toddoba haddaan kaaga dhigo dumarkaygana toddobaan uga dhig ma ogoshahay saasman waxa wariye muslimun muslim baa wariye muslim wuxuu ziyaadiyey fii riwaaya wuxuu ku siyaadiyey wain shi'ti sallastu uma durtu haddaad doonto toddobaan kaaga dhig haddaad rabtana saddex baan kaaga dhigi kadibna wareeg baan bilaabi ah, markaasaa waxay tidhi sallif ah, aduu mayele intii saddexdaydii beri u meesha ka bixi lahayd saddexdayda beri iigu gaabiyo kadibna qaybintii wareegga bilow khiyaarkaasay qaadatay ayb riwaayo kale waxay leedahay dakhala calayha nebigaa usoo galay sal lay sl falama araada an yakruja markuu damcay nebigu inuu baxo markuu saddexdii intuu dhammaystay uu damcay inuu baxo reerihii kala aado ayay akhadat bisawbihi maraday ku dhegtay way iska laalaadisa ma soconays markaa wey markuu nebigu ley sal lay slam inahu laysa biki cala ahliki hawaan wax xaqdarra ah iyo duudsin ah umu marna reer kala kulmi maysid ninkaaga wey man markaasaa wuxuu yihi rasuulku sal lay aslam in shitu in shiti zidtuki waxaasabtuki bihi haddaad rabto waan kuu siyaadin waase kugula xisaabtami lilbikri sabcun walisayibi alaatun bu nab sal lay slam gabadha yarna waxay leedahay toddoba haweenta garoobkuna waxay leedahay saddex marka ma kuu siyaadayo ma ku xisaabtanaa mise farahaada iga qaadi wa markaasay keenaysa allis soco marka saddexdayduun ii daayo wa saasay macna ayib xadiikaasi umu salma waxay ahayd abu salmaa ka geeriyooday kadibna nabigaa guursay sal lay wasalam ayadoo garooba ah. oo nabiga xaasaskiisiibay dee ka mid ahay ummahaat lmuminiin ayb haweenayda marka hadduu ninku guursado iyadoo garoob ah iyadoo gabadhna way way qiyaas qaataane hadda garoob bu xadiis laakiin gabadhna way qiyaas qaataan laba mid waay inay muddadeedii ku gaabsato hadday muddadeedii ku gaabsato muddadaa iyada ah oo gabadhana toddobada ah garoobtana saddexda ah ayadaa khaas u leh dumarkii kalena loo qallayn maayo haddaan muddadii looga badinin haddii iyada ridaheeda iyo idankeeda muddadii looga badiyo hal maalinnaba ha ahaatee loogu darana xaqeedii wuu burayaa muddadii hore la siiyey iyo siyaadada loogu darayna dumarkiibaa loo qallayn saasuu xadiisku faa'ideynaya sidaana imaamu nawowi caleyh raxmatullah wuxuu u tiiriyey in ay qabaan culimada badankood shaafici iyo maalik iyo axmed iyo isxaaq ba qabaan saas marka ama inta laguu gooyey ku kaaftoon oo khaasa ku ahaato kadibna qaybta ka qaybta haddaad tidhahda ilaa wa ilaaba ha la ii siyaadiyena intaadiina waa buraysaa inta lagu sameeyey shan hadday tahay afar hadday tahay toddoba hadday tahayna kulligeed iyadoo idin baa dumarka iyagana lasoo wada mariyo loo wada qallayn adigana markaa waxaad sugaysaa dowrkaaga saas maana waa midda kaga keentay umu salama marka inay doorato inay xaqeedii inteedii ku gaabsato waxa intaa ka dambeeyana ay ay dumar kala qayb gasho maana ayib taasaa laga faa'idaysanaya oo xadiisku inoo faa'iideeyey culimadaasana qaba waxaa kaloo muxuu ahaayey ha waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya haweentu in muxuu ahaayey eh, eh, la qalbi dejiyo oo nabiga sal lay slam markay marada ku dhagtay intuu iska firdhiyey iskaba dhaqaaqay ya wuu qanciyey sooma marka waa la qanciyaa wax dhiba ku gaari maayo xaq darro ma jirto waa cadaalad wax xaqaagaa waad heli khiyaarkan iyo khiyaarka mid yeel waaba iska qanacdayba sooma laakiin haddaa intaad iska firdhiso iska dhaqaaqo soo xaajadu qurmi mayso xaajadu waa qurmaysa dhaqan wanaagii nebiga laga qaadanaya salawatu rabbi wasalaamu caleyh sidaa ay tahay haddana culimmadu waxay ku muransan yihiin qaybinta dumarka in loo qaybiyo habeenada nebiga laazima ku ahay sida ummadiisoo kale mise isaga laazim kuma ahayn waan u tegi doonaa insha alla tacala ayb an caaishata radi allahu canhuma ana sawdata binti zamca sawda binti zamca wahabad way hibaysay yowmaha maalinkeeda licaaishatay u hibaysay sawda binti zamca waxay ahayd markii nebiga sal lay waslam ay khadiija ka dhimatay waxaa lagu muransan yahay haweenaydiisii labaadee uu guursaday ma sawday ahayd mise caaisha ah eh. waxaa loo badan badanya xagga aqalgalka waxaa ka horreysay sawda ka horreysay caaishana qaarkood waxay leeyihiin xagga meherkiiyo guursigay ka horreysay horeysay caaisha way yaray soo ma aqalgalkeedu madiinu ahaaba sawdo laakiin makuu nebigu kula aqalgalay bay leeyihin sawda marka haweeney weyn bay ahayd oo daweyn marka way duqowday markaa dambe marka nabiga sal alay wasalam markay aragtay inay duqowday ayay yani sawdat wahabat yowmaha maalinkeediibay hibaysay licaaishata caaishay u hibaysa waysiisa habeenkiiy maalinka iyadu lahayd caaishay ku wareejisay wa kaana nabiyu nabiguna wuxu sal lay aslam yaqsimu mid qaybiya licaaishata caaisha wuxuu qeyb u siin jiray yowmaha maalinkeedii iyadu ay gooni u lahayd wa yowma sawdata iyo maalinkii sawda ay ku wareejisay haweeney baa kusoo baqaysatay soma habeenki maalinkeedana goonibu maalin kalena way lahaydo muxuu ahay sawda ay siisay labadaas muttafaqun caleyhi buhari muslim baa soo saaray riwaayo kale waxay sheegaysaa tabtaqii bidalika ridaa rasuulilahi sal lay waslam sawda markay caaisha ku wareejinaysa habeenkeeda ama maalinkeeda waxay rabtay nebiga ridihiisa nebigu inuu raalli ka noqdo ayay arintaa ku raadinaysay saas w man ayb xadiiu caaisha radiallah canha xadiiu waxaa loo caaisha waxa weeyaan eh, oo sawda inay arrintaa iyada ka tanaasushay ah caaishana ay ku wareejisay xadiis dheer weeyo yani waxaan dhihi lahaa mar wuxuu yimaadaa isagoo eh, dheer oo muxuu ahaayey rasuulku waa ka aqbalay bay leedahay caaisha radiallah canha ayadayna ku soo degtay oo waxay leedahay eh, sawda markay duqowday oy ka baqday inuu nebigu furo sal alla alay wasalam way duqowday way da-awday markaasay istiri nabigu amuu ku furaan markaasay soo jeedisay rasuul ilaahayo hay furin maalinkaygii habeenkaygiina caaishaan kuugu wareejinaya nebigu waa ka aqbalay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sidaas ayaa muxuu ahay xadiisku ku sugan yahay caaisha waxay leedahay weliba waxaan isdhihi jirnay qisadaas nebiga iyo sawdo dhex martay iyo kuwa la midkaabaa waxaa ku soo degtay aayadda qur-aanka wain imra'atun khaafat min bacliha nushuusan aw icraaban falaa junaaxa calayhima an yuslixa baynahuma sulxan wasulxu khayr hadday haweenaydu ninkeeda ka dareento inuu waxoogaa iska iska sarraysiinhayo uusan rabin inuusan rabin oo ka jeedo oo waxoogaa kahanayo oo si u necbiyahay hadday aragto labadooda midna dhib ka soo gaari maayo inay arrintaa ka heshiiyaan sulxiga iyo heshiiskaana khayr badan oo furitaanka ka khayr badan saas wey macnaha sawdu marka sidaasuu nebigu kula heshiiy sal lay waslam sidii buuna yeelay habeenkeediiyo maalinkeeda marka waxaa qaadan jirta caaisha qaadan jirtay saas wey mana ayib xadiiska waxaan ka faa'idaysanay oo inoo faa'iideynaya oo laga qaadan inay bannaan tahay haweenka laysla ysla qaba middood inay ku wareejiso haweenka kale mid ka mida inay ku wareejiso wixii iyadu ay lahayd ee habeenbariga aha macnaha hadday midkood siiso culimada qaarkood waxay leeyihiin ninku inuu raalli ku noqdaa shardi ah ila ninku inuu habeenka iyada la joogo isagaa xaqu leh soo ma isagaa xaqu leh ayadu hadday tidhaahdo war ha ii imaanin wayba xanaaqsan tahayba war ha ii imaanin mid kaleeto uu necab yahay bay ku wareejisa taas aad bay tir ma soconaysaa ma soconayso wixii isaga xaqu leh ayadu markay soo jeediso isaguna waa inuu raalli ku noqdo markaasay taa ku wareegaysa ama isagoon raalli ku noqonin maya waxay ka banayaan culimmadu hadday tidhaahdo war adaan kugu wareejiyoo ku siiyey midaad rabto adigu ku wareejiso ayadu mid gooniyo kuma wareegsaninba laakiin isagay gacanta u gelisa laba ra'yi bay qaabano qaarna waxay leeyihiin asagaa tuu doono khaas kaga dhiganoo ku wareejisan qaarna waxay leeyihiin haddiiba isaga gacanta loo soo geliyey way dhacaysaayoo meeshay ka baxaysaa dumarka mid uu ku wareejin karana ma jirto maxaa xaqdaro uu isagu sameeyeyba markaa noqon bay leeyihin macana hadii dood noocaasa ayaa culimada dhex maraysa macana ayb wacan curwata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi yabna ukhtii walaashay wiilkeediiyo ilan curwata waxaa dhashay curwata bnu zubayr asmaa baa dhashay sooma caaishaias waa marka walaalay ahay habar yar bay u ahay yabna ukhtii walaashay wiilkeediio kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay slam laa yufadilu mid aan dheeraad siinin bacdanaa qaarkana calaa bacdin qaarka kale korkiisa muusan dheeraad ka siin jirin filqasmi qaybinta dhexdeeda cid uu cid ka fadili jiray ama dheeraad siin jiray naguma jirto min mugsihi nagaantii nagaadigiisa cindanaa agtanada uu nagiya joogidda agtannada uu joogay uu ku nagaanayo cid uu siyaado siin jiray ma jirto wa kaana waxaa ahaa qalla yowmun maalin inuu yaryahay ilaa walxaal huwa nebigu yatuufu waxa wuxuu ahaa wa kaana wuxuu ahaa qalla yowmun maalin inuu yaryahay maalin yani qalla inuu yaryahay yowmu maalin ilaa walxaal huwa nebigu yatuufu uu wareegayo calayna korkanagu uu ku wareegayo mooyaane jamiican dhammaantanna fayadnuu markaasuu dhowaanayaa min kulli imra'atin haweeney kastuu ku soo dhowaanayaa oo u tegaya min hayri masiisin isagoon u galmoonin min hayri masiisin isagoon u galmoonin xataa yabluqa ilaa uu gaadho allatii midda huwa isaga isagu yowmuhaa maalinkeedii u yahay midda uu maalinkeeda yahay oo iyada la joogo ilaa uu ka gaadho ayuu saa usoo wareeri jiray fa yabiitu markaasuu baryi jiray cindahaa agteedu baryi jiray rawaxa wariye axmedu axmed baa wariye abu daawuudna baa wariye wallafdu lahu abu daawuud baa lafdigan iskale wasaxaxu lxaakim baa saxiixiyey dahabi baa ku waafaqay sheekh albaani baa saxiixiyey meel kalena ku taxsiiniyey ibn cabdilhaadi baa isaguna fi lmuxarar wuxuu leeyahay isnaaduhu jayid xadiidkani waa sugay walimuslim waxaa u sugnaaday can caaishata radi allahu canha qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal alay wasalam idaa goortii sallaa uu tukado alcasra casarka markuu tukado daara mid wareega ayuu ahaa calaa nisaa'ihi dumarkiisa korkoodu kusoo wareegi jiray oo soo booqan jiro soo mari jiray uma kadibna yadnuu wuu dhowaan jiray minhunna xaggoodu usoo dhowaan jiray waa kasoo agdhowaan jiray waa la fadhiisan jiro haakada sidaas weyaan yani alxadiia akmil alxadiia xadiiska dhammaystiro dhamaystirkiisu muxuu yahay dhamaystirkiisu waxa weeyaan yani min hayri masiisin xataa yabluqa alatii huwa yowmuha fayabiitu cindaha saas man yani siduu u socdo u socdo midii habeenkeeda uu lahabu marka gaadhaya halkaasuu habeenkii baryay xadiikaasina saxiix muslim buu ku yaala de waa xadiis suga wey macna bal imaamu lbukhaari caleyh raxmatullahi baa isaguna wariyeyo oo isaguna la wariyey oo sidaa muslim keliya soo saaray mee bukhaarina wuu la wariyey lafdiguna waxa weeyaan nebigu kaana yuxibu alxalwaaa waalcasal waxyaalaha macmacaan iyo malabkuu jeclaa fa kaana idaa sallaa saasuu macna casarka markuu tukadana dumarkiisuu soo wada mari jiray xadiidka riwaayadiisa horo axmed iyo abu daawuud iyo ay soo saareen siyadu wataayoo qisadii sawda iyo nebiga dhex martay ayaa la socota iyo aayaddii kusoo degtaye wain imraatun khaafat min bacdiha hadda aan sheegayno macnaha siyaadaas wataa xadiistaa waxaa laga faa'iidaysanayaa in aan cadaalad ha loo sameeyo dumarka haddii la yidhi macnaheedu inuusan ahayn dumarkii kale lama soo mari karo xaafadihii kale looma tegi karo xilligay tali leedahay bimacnaa waxaa laga wadaa un habeenbariga amaa muxuu ahaayey soo maritaanka xaafadaha kale iyo dumarka kaleeto u tegitaankooda iyo wax dhiba male cadaaladiina kama hor imaanayso xaaraamna ma aha macna laakiin min hayri masiisin baa shardi min hayri masiisin isagoon u galmoonin kuwii kale lanna xilligaasi midbaa iskale ayb xadiiskan wuxuu faaiideynayaa nebigu inuusan dumarkiisa waxba u kala badin jirin xagga wixii uu kari karo waana masalo khilaaf ku jira saan horeyba usoo sheeganoo nebiga sidiisa waajibma ku ahayd inuu dumarka cadaalad u sameeyo bacdu ahlilcilmi waxay yidhaahdeen isaga unbaa dadaalahayey mooye laazim kuma ahayn ummaddiisa laazim bay ku tahay laakiin isaga waajib kuma ahayn waxayna u daliishadeen aayadda qur-aanka ee fii suurati alaxzaab turji man tashaau minhunna wa tu'wi ilayka man tashaa yani waxa weyaan midaad doontaad dhigi midaad doontana waad soo dhaweysa midii aada dalbatood kuwaad fogeysay ka midana dambi kaasoo soo gaari maayo ayaddaasay dulshee laba sabab bay u sheegaan culimada tafsiirka khaasatan caaishata fi saxiixi lbukhaari aayadda iyada ah mid waxay leedahay caaisha waxay ka masayri jirtay dumarka nebiga isu soo hibeeya oo waxay dhihi jirtay alaa tastaxyi almar'atu an tacrida nafsaha bikayri sadaaq war miyaynan haweentu ka xishoonaynin inay nafteeda nin u soo bandhigto ayadoona haddana meher qaadanayn war niyo iska kay qaado soo wax laga xishooda maaha yani waxay ka masayrsan tahay dumarka nebiga isu soo bandhigahay ee meesha soo gala war waxaas waa wax laga xishooday leeda ayb markaasaa ilahay wuxuu soo dejiyey bay tiri aayaddan dumarkii isu soo bandhigahay nebiga sal lay sl ee caaisha ka masayraysay shanigooday kusoo oo waxaa timid turji man tashaau minhunna middaa doontoo dumarkaa isu soo kaa bandhigahayaa taa doonto waad iska dibdhigiyo waad diidi wa tuwi ilayka man tashaau taa doontana waad doorana waad guursan aayaddu marka maxay ku saabsan tahay dumarkii isu soo bandhigahaya na guursanahaabay lahaabay ku saabsantahay sidaa marka la yidhaha mar kaleeto fii saxiixi lbukhaari waxaa ku sugan min xadiidi caaisha waxay tidhi kaana rasul lah sal ly slm yasta'dinu fi lyowmi almar'ata mina bacda an unzilat hadihi alaaya aayaddan haddaan akhrinay markii soo degtay kadib nebigu dumarkiisa midda maalinkaale ama habeenkaale idanbuu weydiisan jiray idanbuu weydiisan jiray markay soo degtay kadib turji man tashaau minhuna watuwi ilayka man tashaa kadib buu dumarkiisa idan weydiisan jiray ayb wuxuu leeya raawiga xadiis ka warinaya waxaan ku idhin wuri oo adiga markuu nabigu ku yidhaahdo ifasaxo maanta iska kaydaa maxaad samayn jirtay baan ku idhin caaisha haddaad maxaad yeeli jirtay nebigu ma fasixi jirtay markaasa waxay tidhi kuntu aquulu in kaana dalika ilaya fainii laa uriidu ya rasuul allah an unsira calayka axada rasuulilah hadday talada aniga ila taalloon go-aanka leeyahay cid aan iska kaasiinahayo ma jirtaa jirdhihi jira cid intaan iska dooro aan iska kaasiinahayo ma jirto waa idla joogi saasaan dhihi jira caaisha radialla canha ayib aayadda asarka dambe oo isla caaishana muxuu tilmaamaya wuxuu tilmaamaya aayaddu inay ku saabsan tahay xaasaskii nebiga iyo qaybintuu nebigu u qaybin jiray oo miduu doonana uu dibdhigo wakhtigeedii baa soo galay uu iska dibdhigi karaa miduu doono oo badelkeeduu soo gashan karaa inay dumarkii iyo qaybintooda ku saabsan tahayna asarkaasi caaisha ayaa laga fahmaya marka labadaba sida ibnu jariir abri uu rajaxay imaam mufasiriin ibnu kasiirna uu aad u wanaagsaday isaguna rajaxay wuxuu leeyahay aayaddu labada way ku saabsanta jaxmaysa oo xoog badanaysa inuu nebigu sal alay wasalam aynan waajib ku ahayn qaybintu laakiin isagoo aynan waajib ku ahayn haddana inuu dadaali jiray sidaasaa laga qaadanayaa markii la yidhahdo aayaddu waxay ku saabsan tahay qaybintii iyo duwarkii nabiga sal lay wasalam saas man wacan caaisha radiallahu canha ana rasuul lahi sal lay slam rasuulku kaana wuxuu ahaa yas'alu mid weydiiya fii maradihi xanuunkiisii dhexdiisa alladii xanuunkaasoo maata uu ku dhintay fiihi dhexdiisa xanuunkuu ku geeriyooday dhexdiisa wuxuu nebigu weydiin jiray dumarkiisa ayna xaggee baan anigu ahaaday hadan berri war berri gurigeebaan ahay yuriidu wuxuu doonayaa yowma caaishata maalinkii caaishuu doonaya war barri xaggee baan ahay yacni waxa wuu xanuunsanayaa waa la qaadayaa habeenba gurigii ulahaabaa la geynaya oo qaybahayd haweentii ulahayd marka markaa markaa la wareejinayo intaa wuxuu leeyahay warbarriiga waxay u idmeen aswaaju xaasaskiisii baa u idmay yakuunu inuu ahaado xaysu meel alla meeshii shaaa uu doono rasuul maadaama aad xanuunsanayso guri alla gurigaad rabto tag meeshaha lagugu baxnaaniyo fa kaana marka wuxuu ahaaday nebigu sal lay slam fii beyti caaishata caaisha gurigeedu markaa ahaaday buhaari muslim baa soo saaray bukhaari wuxuu leeyahay oo uu soo saaray xadiis dhahaya xanuunku markuu nebigu bilaabay xilliga uu bilaabay guriga maymuuna ayuu markaa joogay kadibna wuxuu bilaabay isagoo xanuunsanaya in la wareejiyo habeenba guriga la geeyo haweenta habeenkaa iska leh markaasuu nebigu sal alay wasalam wuxuu ka codsaday dumarkiisa inii laa astatiicu an aduura buyuutakunna ma kari garo guryihiinna inaan ku wareego oo waan cuslaaday oo waan xanuunsanayaa fa in shi'tunna adintunna lii haddaad rabtaan waad ii idmaysaanoo guryaha mid ka mida aan iska joogo halaygu baxnaaniyo fa adinna lahu markaasay nebiga u idmeen sal lay wasalam markay u idmeen kadib buu guriga caaisha nebigu joogay guriga caaishuu ku geeriyooday weliba isagoo nebiga caaisho ku tiirsan oo madaxiisu meesha laabtaa uu ka saaran yahay oo iyadu ay saa u hayso bay naftu ka baxday nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas man xadiidka waxaa laga faa'iidaysan waan xanuunsanahayaa xaqii qaybinta ee dumarka ma ridayso waan jiranahayoo guriganaan iska joogi oo damaba wareegi karo kaa saari mayso waad jirantahay sooma baabuur ha lagu qaado habeenba guri ha lagu geeyo ma soconays wayna ka ahayn sooma sidaa nebigu sameeyey oo kale waxaad samaysaa intaad iyaga saamixid weydiisato ha ku idmeen oo ha ku yidhaahdeen gurigaa doonto iska joog intaad ka caafimaadayso ama fasaxel ama wareeg wax ka dhexeey male laakiin waan jirana in adagu isu cudurdaarko oo meeluu iska fadhiisato aad rabtay aad iskala seexato wax soconaya maaha waxaa kaloo laga qaadanayaa xadiiska laga faaiideysan xadiiskii hore laga faideysan wa canha caaisha waxaa laga warinaya radiallahu canha qaalad waxay tidhi dadaalka nabigaa laga qaadan sal alay slam iyo siduu u dadaali jiray oo fii kulli alaxwaal dumarkiisa inuu cadaalad u sameeyo oo ugu dadaali jiray sal lay slam wa canha caaisha waxaa laga warin qaalad inay tidhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay slam rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii araada uu doono safaran safar markuu doono aqraca mid qori tuuru ahaa bayna nisaa'ihi dumarkiisa dhexdoodu u qori tuuri jiray fa ayatuhunna toodii kharaja uu soo baxo sahmuhaa qorigeedu uu soo baxo saamigeedu uu soo baxo nasiibkeeda hesha kharaja way bixi jirtay kharaja wuu bixi jiray nebigu bihaa iyaduu la bixi jiray macahu la jirankiisa muttafaqun calayhi buhaari muslim baa soo saaray ayb xadiiskana wuxuu noo faaideen xaaladda aada rabto inaad safarto haddaad dumarkaagii ka wada tegaysood safrayso ahla wasahlan labada allah kugu keeno haddiise aad ka maarmi weydo inaad dumarkaaga qaar ka mida kaxaysato ma adaad taa doonto doonanoo khiyaarkaaga leh mise taa lafteedu cadaaladbay u baahanta halkaa lafteedu cadaaladbay u baahanta ma adaa fududoo weli dhalinayna keen ma soconayso adigaa fudude ina keen socon mayso oo tan cuslaatay lafteeda adaa cusleeyey soomayna fududay ya sax maa waa inaad u qori tuurto midda qorigeedu soo baxana ay ku raacdo oon ka ahayn soomaha ka wadatay sidaasuu xadiidku faa waana sida cadaaladdu ku jirtaa ayb inay qurcadaasi iyo qorituurkaasi waajib yahay qoorta uu ninku safrayo oo uusan isagoon u qori tuurin uusan miduu doono kaxaysan karaynin ayaa waxaa ku tegay alimaamu shaafici caleyh raxmatullah kadibna hadday qorciyo qori u soo saaro midda qorigu soo saarayee sidaa ku raacday muddada ay la maqan tahay markuu soo noqdo kuwii kale ma u qallaynaya maya nasiibkeeday ku heshay soma ile qorituur baa loo sameeyo tanaa nasiibkeedu soo baxeen kuwii kale muddadii la maqnaa loo qallayn maayo marka sidaadi loo yimaadaba qismadu si siman bay u bilaabanaysa sidaasa raajix laakiin waa masale khilaafiya oo sideedbu qorituurka xanafiyada iyo maalikiyada iyo ma qabaan shaaficiyada iyo xanaabiliyada qabaan qorituurkana sidiisaba meelo badan buu shareecada kaga sugan yahay oo xuquuq dadku u siman yihiin si kalena loo kala saari waayo loo kala siin waayey baa qorituurka lagu kala siiyaa waana qaab qismo oo shareecadu ay taqriirisay akar min mawdicna nabiga waa kaga sugantahay salawatu rabbi wasalam caleyh saas man madhabka shaaficiyadii xanaabilada ayaa marka xoog badan oo sidaas weeye ayb an cabdillahi bni zamcata radi allahu canhu yani qolyaha diidanoo xanafiyada iyo maalikiyadii waxay leeyihiin waxay leeyihiin dumarka qaar baa safarka ninka inay raacaan kuwa kale kaga manaafacaad badan qaar baa inay hadhaan oo guriga joogaan oo ilmaha sii hayaan ku manaafacaad badan haddii ilaa wa ilaaba la yidhahdo qorituur tii aan inay safartaba manaafacaadkiisa iyo dantiisa ku jirin baa soo bixi karta tii la rabay inay joogto oo sii joogto maslaxada iyo dantu ku jirta baa la qorigu inuu soo saaro ninkii inuu darar galaa dhici karaysa iyo dhib marka dhibna shareecadu ma ogola warkaasoo dhan waxaa layidhi xadiis baa diiday agooay warwadaada hadduu warwareejiyo nasunbaa kala tuuri sooma baa qurcad sameeyey takhsiis lama ahe afcaashiisii wuxuu samaynayo ummaddu u jidaynayaa asaga haddii laga doodsan yahay ma waajib bay ku ahayse waajib xuma isagoo lagu doodsan yahay haddana hadduu qorituur samayn jiray innagay waajib inugu tahay in layna fasaxay ma dhici kartaa lii sidaas daraaddeed ama qorituur adiga wixii kuu soo baxaya ha kuu soo baxe ama haddii kale ka wadata warku intaas ku idil an cabdlahi bni zamcata radi allahu canhu qala wuxu uhi qaala rasul sal lay sl rsulku wuxuu ihi laa yajlid yuusan jeedlin oo yuusan karbaashin axadukum midkiin imra'atahu xaaskiisa yuusan karbaashin jalda alcabdi addoonka sida loo karbaasho kale rawaxa wariye albuhaariyu buhaari baa wari dumarka inaan la garaacin ayuu xadiisku sheegaya wuxuu reebayaa in dumarka la garaaco ziyaadu wataa oo tatimu wataayo ah uma yujaamicuha fii aakhiri ilyowm intaad haweentaada u karbaashto sidii oo kale inaad haddana maalinta gelinkeeda dambiyo fiidkii aad wax ka soo raadsato caqligaa diidaya xoogaa caqliga saliimka ah leanna haweenta aad doonayso inaad la seexatood qalbigeeda hesho oo muxuu ahaaye ay kugu soo dhowaato ood duheshato oo markaad xanaaqsan tahay baa wax la reebtaa laakiin haddaad tunto hadde berri gobashaad wax usoo raadsan doontaa xoogaasoo islama yaabanid marka waa laisla yaaba taasuu xadiisku tilmaamaya macna waan ka soo hadallayoo qur-aankuna xaaladda nushuusku ay jirtay haweentu ay ninka ku kacsan tahay oy ku amar diidan tahay oy naashiso tahay in la garaaci karo qur-aanku waa sheegay ah, xaaladaasuu ku qayday axaadiista qaarkoodna qaar baa nahyiga itlaaqay oo lama dumarka ha garaacina waan soo sheegay axaadiista nahyigana ayagana waxaa lagu qaydayaa xaaladda nushuus ku dhaco marka nusuusta qur-aanka iyo sunnada laysu geeyo goorta dumar garaacistooda la ogol yahay waa goorta nushuus uu dhaco haweentu ay ka baxdo xuduuddii dumarnimo oo ay ninka ku kacday ku amar diiddo marka isaga abaa qeydkaasuu leeyay waxaa kaloo ku xidhan saan soo sheegnayba xaaladda iyadoo garaacista la ogolaadayna haddana waxaa ku xidhan darban hayru mubarix waa inay tahay garaacis aan dhib iyo dhaawac geysanaynin waakaan soo sheegnayoo marada faraqeeda iyo fastiletiga iyo waxbay wadaadadu sheegaan laakiin nabigu wuxuu yihi darban hayru muwarix mid aan muxuu ahay dhibgaysanaynin dhaawacayn jidhka aan bararinaynin ayb waa qeyd kale qaydka saddexaad ee garaacistu ay ku banaanaanayso waxa weeye waa inay garaacistu keenayso maslaxadii la rabay oo ay haweentii soo celinayso gurigiina hagaajinayso hadday madara ka ratimayso addararu yudfac waidaa xasala yuzaal shareecada qaacidada taas dhibka waa laga hortagaa hadduu dhacana waa la zuuliyaa hadduu dararka iyo mafsadadu haalib tahay garaacistu xaaraan bay noqonaysa leanna waa daawo daawona haddaynan loo badinayni inay caafimaad keenayso cudur keenayso ma la isticmaala may lama isticmaalo saas man yani waxay taasi marka ku xidhan tahay biikhtilaafi alazminati waalamkinati waalaxwaal meelaha qaarkood iyo dhaqamada qaarkood iyo deegaamada qaarkood iyo dumarka qaarkood ashkhaas ahaan darbigu marbuu manaafacaad keenaa meelaha qaarkood iyo dumarka qaarkood iyo bii-aadka qaarkood iyo asminada qaarkoodna wuxuu keenaa darbigu darar maxdiyuu keenaa ninka hadda waddan reer galbeed naag ku qaba oo garaaca ka waraba yidhahda waa edbinhaya walle balaayada ka raacda inuu yaabi soma wax inay ku halaabaan mooy waxba ku hagaagi maayaan waxay ku xidhan tahay haweentaada markaa fiirisiya dhaqankeeda iyo dabeecaddeeda haween baa cabsidu wax ku leh soma tubaaba haddii aad wax yarsaa u tahabsiisaba gurigoo burburi dumarkii kala duwan zamanku kala duwan meeluhu kala duwan taasaa marka qiimayn u baahan wax laazimoo sharcigana meehe waa daawo loogu talagalay in meesheedii iyo xilligeedii iyo la isticmaalo meelayna munaasib ku ahayn inaan loo isticmaalin sidaa marka in loo fahmo masaarkaa lagu fahmo nusuusta marka la uruuriyo ayaa laga maarmaan ah hada wabilahi towfiiq wsal llahuma wslm cala nabiyina mxamedi wala ali saxbi wslm